بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا كوبي اللحدنات كتاب كلب الأصولك وحين كبالله بدونا اعتراضات كنحذوذة إيا هلك أو شيخ ليه اختلاف ضابطي الأصل والفرع wa minhaa waxaa ka mid a ictiraadaadka waxyaabaha laysku bushiyo waxaa ka mid a ikhtilaafu daabidiy alasli waalfarci asalka iyo faraca oo labadooda daabid uu iskhilaafo asalkii iyo faracii bay labadoodii daabid iskhilaafeen waa qawaadixdii labadoodii cillo ee xukunka keenaysay ayaa sida muctaridku sheeganayo kala duwanaatay asalkii iyo faracii baa ciladii isku khilaafay xukunka keenaysay cilatulxukunkii ayay isku khilaafeenba maxaa tusaale u ah iyagoo iskhilaafay oo cilatulxukunka isku khilaafay waxaa la odhanayaa markhaati beenaalayaasha qatliga ku markhaati kacay niman baa yidhi nin baa la dilay ninkii markii la dilay un baa la ninkan yaa dilay ninay necbaayeen unbay afar nin yidhahdeen kaalaha aynu nidhan hebel baa dilay isagana hala dilay armama la dili haddaynu hebel baa dili ah, arwaaban ku dhaaranayna ayna keena afartiiba wayse soo kaxaysteen so looma baahno ninkii halkaa ku dhintay ciddii disha ha ah, annagaa garanayna annagaa maxkamadda horteeda oo yu ah hebel way ku markhaati fureenba afartiiba way ku markhaati fureenba inuu hebel dilay haddaba afartaa nin maxaa laga yeelayaa ilayn dil sabab ugu noqdeene dee waa la laynayaa ninkii baa la dilay miskiinka ahaa dib bay ka caddaatay inuuna nin dilin oo nimankii markhaati beenaalayaal ay ahaayeen kadib afartoodiiba waa in loo dilaa oo loo qisaasaa ila nin bay dileenay dee markhaati ku dileene qaadigiibaa dilay la odhan maayo xukunka xukumay kii gacanta ku geystaybaa dilayna la odhan maaye dee kiiskan dilka ah kuwii soo sallaxay baa dilay ee markhaatinimada ku dilay mukrihii unbuu lamid yahay uhi mukrihii hadduu nini qasab ku dil ku yidhaa ninkan dee ka mukrihaa ah, nin daabida ayaa askarigi yidhi ninkan qasab ku dil maaha askarigu inuu yeelo de waynagii xaggii hore kaga soo qaadanay ile qof beri a ah weeyaani haddana mukrihi waa loo qabanaya oo waa loo qisaasaya saasuu ku yidhi labadaasu iskaga qiyaasanaya bal haddaan eegno markhaati beenaalayaashii buu yidhi tasababuu waxay sabab u noqdeen fi lqatli in la dilo qof beri ah fa calayhim waxaa dushooda ah alqawadu in loo qisaaso waan afartani waxay sabab u noqdeen nin beri ah in la dilo de ha loo qisaaso haddaba kalmukrihi kii ku qasbayey kayrahu kayrkii cala alqatli dil oo kale waa nin kayrkii dil ku qasbay unbay la xukun yihiin sidaa markuu mustadilku yidhaah muctaridkii halkanuu ka soo boodaya wuxuu odhanayaa uun addaabit fi اlasli asalka daabitkiisu alikraah weeye wa fi lfarci faraca daabitkiisuna iyo ciladiisu ashahaada waa markhaati beenaale faayna aljaamicu baynahuma xaggay ka midoobaan markaa xaggeebay ka midoobaan markaa ciladiibay asalki iyo farcii ku kala duwanaadeen oo markhaati beenaalaha ha la dilo hadii waxaanu ku markhaati kacay dil uu keeno ha la dilo sida mukrihaba loo dilayo oo asalkii waa mukriha faricinaoo markhaati beenaalaha ciladiiba hadaba kala baydhae xagee weeye sababto asalkii iyo faricii kala cillo noqdeen markhaati beenaalaha ciladiisii shahaaday noqotay ninka mukriha ciladiisiina ikraah bay noqotay asalkii iyo fariciibaaba kala cilad ah maxaa lagu jawaabayaa haddaba waxaa lagu jawaabayaa war nimanka halka la iskaga qiyaasanayo ee jaamica ihi waa alqadr mushtarak baa la inta ay wadaagaan qadarka mushtaraga ah ay wadaagaan wey labadani qadarka mushtaraga ah ay wadaagaan oo maxay ah atasababu fi lqatl mid kaste ma laga helayaa inuu sabab u noqday dil markhaati beenaalu muxuu sabab u noqday muxuu sababay kii uu ku markhaati furay in la dilo mukrihi kii ninka qasbee qasab ku dil yidhina muxuu ku markhaati furay in ninka la dilo dee labaduba atasabubu fi lqatli bay ka midoobeen saasaa lagaga buu ku yidhi wa minhaa waxaa ka tirsan buu yidhi qawaadixda ikhtilaafu daabitay alcasli shayga asalka ah daabitkiisii oo khilaafa walfarci iyo faraca daabitkiisii oo iskhilaafa wa jawaabuhu jawaabtiisuna waxa weeye biannahu isagu alqadru waa qadarka biannahu alqadru waa qadarka jaamicu biannahu jaamica labadooda u dhaxeeya alqadru waa qadarka almushtaraku la wadaago ee sabab noqoshada dilka ay u sabab noqdeen ah ow biana alifdaaa ama waxa ay keensanayaan labaduba sawaaun waa isku mid markhaati beenaaluhu markaad markhaati beenaale furto ee nin dil aad ku markhaati kacdo muxuu keenaya in la qisaaso oo la dilo soo maaha dhimasho nin haddaad qasab ku dil tiraana igraahi muxuu keenay dhimasho ow ana ow biana alifdaaa sawaaun ama labaduba waxay gaadhsiinayaanay keenayaan baa isku mid ah oo dhimasho mawd uun ah saa ayaa lagaga jawaabaya laa biilqaa'i tafaawuti kala tagna kala tagsanaanshaha in la ilqeeyo lagaga jawaabi maayo labada daabit ay kala tagsan yihiin ha ku jawaabin buu ku yidhi eg labadaa jawaabood mid qaado qadarka mushtaraga ah ayaa jaamica dheh oo atasabubu fi lqatli ah ama waxaad tidhaahdaa biana alifdaa'a sawaaun waxa uu labada mid kastaaba wuxuu keenayo uu ku gaadhsiinayo ayaa isku mid ah oo markhaati beenaali geeri buu keenay mukrihiina geeri buu keenay ana alifdaa sawaaun laakiin ha ku jawaabin laa biilqaa'i tafaawuti tafaawudka ha la ilqeeyo ilqaynta tafaawudka ha ku jawaabin oo yaan la odhanin buu ku leeyahy waa in la yidhaha marka la ilqaynayo atafaawutu baynahumaa mulqan fi lxukmi xagga xukunka lama qiimaynin tafaawudka sidaa yaan la odhanin buu ku yidhi xukunkii qisaastii labadaba mukrihii iyo markhaati beenaanaha la qisaasayo tafaawudkii ka dhexeeye midna shahaadada ahaa midna ikraaha ahaa lama lama lama qiimaynin ha odhani waa la ilqeeyey ha odhani waayo jawaabtii baan markaa xasilaynin dee waxaa dhici kara in la ilqeeyo tafaawudka in la ilqeeyo sidii caalim wax dilay kamaa fil caalimi oo yaqtulu yuqtalu biljaahili caalim baa jaahil dilay labadan qof eg caalim baa jaahil dilay away qaatilku waa ayo caalim maqtuulkuna waa ayo laysku dili maayo miyaa la odhan mise waa laysku dili waa laysku dilaya waa laysku qisaasaya miyaa la qiimaynayaa tafaawud ilan tafaawud baa jire e. tafaawudka miyaa la qiimayn oo la odhan war cilmi iyo jahli ayay ku kala duwanaayeene caalimka caalimuun baa loo dili jaahilkana jaahiluun baa loo dili miyaa la odhan may lama odhanayo waa la ilqaynayaa buu ku leeyahay halkaasoo kale waxaynu haynaa caalim iyo jaahil isdilay oo tafaawudkii la ilqeeyey haye dee waxayba u suubataa in shahaadadii iyo kolkaa ikraahii la ilqeeyo sida kuwaaba laiskugu dilay kuwana la yidhaha waa la ilqeeyey maya tafaawud ilqayntu qaacido mudarida ma aha mararka qaar iyadoo la ilqeynayn baynu arkaynaa nin xora ayaa addoon dilay tafaawud ma jira haddana xor iyo addoon markay isdilaan qaatilkii muxuu noqday xor maqtuulkiina muxuu noqday abdi saw tafaawud ma jiro ma laysku dilaya haddana ma ma laysku dili hortii maa la qisaasi oo cabdigii loo qisaasi maya maxaa dhacay maxaa maxaa tafaawudkii maxaa loo maxaa layskugu qisaasaynin dee tafaawudkaa la qiimaynaya tafaawud qiimayn kolka waxaa lagu leeyahay atafaawud laa yakuunu mudaridan muncakisan in waxaa laga yaaba mararka qaar in la ilqeeyo mararka qaarna in la ictibaariyo intaba waa la arkay baa lagu leeyahay wa minhaa waxaa ka mid a ikhtilaafu daabiday alasli asalka iyo walfarci faraca labadooda daabid oo iskhilaafa waa ciladii wa jawaabuhu waxaa lagaga jawaabayaa markaa biannahu jaamicu alqadru waa qadarka almushtaraku la wadaagayo ow biana alifdaa'a ama gaadhsiintu sawaaun waa isku mid laa biilqaa'i tafaawuti tafaawudka ha la ilqeeyo laguma jawaabayo buu ku yidhi wa minhaa waxaa ka mid a qawaadixda ataqsiimu taqsiimka a taqsiim istifsaarka unbu u noqdaa baa la yidhi taqsiim wax la yidhaahbaa ayaa ka mida wa huwa haddaba taqsiimku talow taqsiimuhu maxaa tahay wa huwa taqsiimku tardiidu lafdi waa lafdiga oo la celceliyo bayna amrayni laba amar dhexdood baa la celceliyey axaduhumaa labadan amar midkood ayaa mamnuucun la manciyey laba amar oo mid ahaan la manciyey ayaa lafdigii la dhex celceliyey ka kalena lama manciyin masalan waa maxay lafdigii baa noqday lafdi mujmal ah ama lafdigiibaa noqday lafdi mushtarag ah maxaa ka mid aba weysaysiga marka la eego alwudu ereyga alwudu mar wuxuu usoo arooraa annadaafa annadaafa oo wadaacadu waa dhalaalka nadaafadda alwudu mararka qaar annadaafa buu noqdaa mararka qaarna wuduuga waxaa la yidhi alafcaal lmakhsuusa ficiladan gaarka ee wejiga aynu ka bilowno inaan maydhneen gacmaha maydhneen marna wuduugu waa ficiladaa khaaska ah marna waa isnadiifinta la isnadiifinayo haddaba nin markuu ereyga wuduuca ah uu qaato ee ereyga wuduuca ah markuu qaato waxaad odhanaysaa war wuduugii laba macno ayuu dhex dhacayaaye taqsiim baad samaysay laba macno ayuu u dhaxeeyaa tardiid baa jire ma kii nadaafadan ka dhignaa makii kii afcaashaan ka dhignaa alwuduu bal hadda halkan ka warran baa la odhanaya markaa alwuduu waa kee markaa haddaba wuxuu sheekhu ku yidhi wa minhaa waxaa ka mid a ah ataqsiimu taqsiim in la qaybiyo wa huwa taqsiimku tardiidu lafdi lafdigoo la celceliyo weeye bayna amrayni laba amar dhexdood ayaa la celcelinayaa axaduhumaa midkood baa mamnuucun la manciyey midkood waa mamnuuc oo mid baa mamnuuc noqonayo oo la manciyaya walmukhtaaru hadaba qowlka mukhtaarka ah qabuuluhu waa in la aqbalayo qowlka mukhtaarka abaa ah ayaa la aqbalay oo imika wuduugii marna nadaafad baynu nihi marna alafcaal lmaksuusa eh keebaa mamnuuca nadaafadaa mamnuuca markaa aaniga oo alafcaal lmaksuus ihina waa musallam oo waa ila waa qurbe eh waa ka loo jeedo ayaad odhanaysaa walmukhtaaru mukhtaarku qabuuluhu in taqsiimka la aqbalayo weey war waa haddii taqsiim lagugu ictiraado ictiraadkaasi waa maqbuule la soco haddii taqsiim lagugu ictibaaro lagu dhaal ereygan laba macnuu le weeyaan waa u kaadi daliilkaagii horta imika wuduugan waxaad doonaysa inaad wujuubu niyo aad ka faa'iidaysato intaadan ka faa'iidaysa inuu baa lagu odhan horta wuduugu laba macnuu lahaay waa maxay mid mamnuuca iyo mid kale bal hadda ka waran waa kii waa ictiraad waa inaad ka jawaabtaa markaa wa jawaabuhu jawaabkiisu waxa weeye anna lafda lafdigan mawduucun waa la wadciyey waxa loo wadciyey macnaha looga jeedo oo imika alafcaalulmaksuusa ah walow curfan curfi ahaanba ha noqotee curfi ama luqa ahaan luq ahaan baa kan looga jeedaa ow amase waxaad odhani daahirun wuxuu daahirku yuu ku xoog badan yahay filmuraadi macnaha muraadka hadda loo jeedo intaa kaa doonto ayaad ku jawaabaysaa baa lagu yidhi intaa ka alla kaa doonto ayaad ku jawaabi oo jawaabaha intaasoo dhan kaa doonto ka dhig sheekh waxaynu arkaynaa halkaa ayuu kaga baxay eh ictiraadaadkiibuu ka hadlayaa ictiraadaadkii waynu dhammaynay eeg qawaadixdii waynu dhamaynay halkaasay inoogu dhammaaday qawaadixda labaynu usoo qaybinay maxaynu odhan jirnay qawaadixda qawaadixda labaynu u qaybinay maxaynu odhan jirnay manci iyo mucaarado mancigu wuxuu ahaa daliilka ninkani sito haddaad daliilka laftiisaba mancidood baabi'iso oo daliil ma haba ad tidhaa ictiraadkuna muxuu ahaa daliilkiisa inaad badbaadiso oo daliil lamid aad keento manci iyo mucaarado labadaasaa lasu ayaa ayaa laga wada hadli jiray haddaba sheekeenani wuxuu ku yidhi war mucaaradada iyo ictiraadaadka oo dhaniba manci uunbay u noqdaan waa daliilkii ninkaasoon la badbaadinin rag baasaa qaba ragga qaarkoodna kala daabay leeyihin walictiraadaatu ictiraadaadkii raajicatun waxay u noqonaysaa ilalmanci manci uunbay u noqoni oo ictiraadaadka oo dhani manci uunbay dib ugu wada laabanayaan buu ku yidhi sheekhu ictiraadaadka oo dhaniba waa iska manci uun mani manci uunbay dib ugu laabanayaan walictiraadaatu ictiraadaadkii raajicatun waxay u laaban ila almanci mancigii bay u laaban wa muqadimuhaa ka ugu horeeyaana wa muqadimuhaa ictiraadaadka ka muqadimkooga ah ee sahankooga ihi alistifsaar waa istifsaar istifsaar baa ugu horeeya buu oo sahan u ah sahanka ictiraadaadku waa istifsaar istifsaar waa number one buu ku yidhi ictiraadka ugu horeeya wey wa muqadimuha alistifsaar istifsaar baa ugu horeeya halkaa haddaba culimo waxaa inoogu dhammaaday ictiraadaadkii iyo qawaadixdii qawaadixda lix iyo toban bay ahayd lix iyo toban qaadix ayaynu soo baranay maxay masaalikulcillana maxay ahayd toban bay iyo laba aynu ka dabageyno khaatimada ku jiray oo aynu nidhi waa daciif labiyo haddana halkan maxaynu haynaa qawaadixda marka la eego ictiraadaadkii lix iyo toban istifsaarkuna kuma jiro istifsaarku dheeraad buu ka yahay istifsaarka haddii lagu daro oo lagu ictiraadaadka la raaciyo ragga qaar baa le war istifsaarka ha la iska daayo waa daandaansi isaguye eh. marka ictiraadaadka la bilaabayo ayaa istifsaarka laga bilaabaa waa muqadimuha waa kale ka ugu horeeya waa istifsaar istifsaarku waxa weeye in ereyga maxaa macnee lafdigan qariib weeye bal macnee maxaad lafdigan uga jeeda maxaad kan uga jeeda maxaad kan uga jeeda ninkan kaasoo horjeeda daliilkiisa horta marka hore faham ee kolkaa istifsaar sameeyo erey kasta oo ninka kaa soo horjeedaa uu daliishanayo isku day horta inaad fahanto wuxuu ka wado marka aad fahantideed kan maxaad ka waddaa kan maxaad ka waddaa kan maxaad ka waddaa tidha ku wada fahansiiyo waa daandaansi ha mar alle markaad fahanto ayaad haddaba adna gantaalladaadii rikibanaysaa markaasaad odhanaysaa anna intaasoo ictiraad baan daliilkaagaa u hayaa wakaa wa muqadimuhaa ictiraadaadka ka ugu horeeya alistifsaaru waa istifsaar baa la yidhaahdaa inaad fasirid dalabto kan maxaad uga jeedaa wa huwa istifsaarku haddaba dalabu dikri macno lafdi lafdiga macnihiisa sheegidiisa oo la dalbo weeyi waxaad odhanaysaa lafdigan macnihiisa ii sheeg lafdigan macnihiisa macnaha aada lafdigan uga jeedo ii sheeg baad odhanaysaa waa dalabu dikri macno lafdi oo dalabto ii sheeg lafdigan macnihiisii baad odhan maxaa kugu kalifaya meel kasta ii sheegun ma odhan karaysid waa liharaabatin haraaba markay jirto lafdigaa hariiba ow ijmaalin ama mujmal markuu yahay ee lafdiga ijmaal uu ku jiro markaasaad odhanaysaa lafdiga ii fasir ilan isagoo lafdigu aan ijmaalna una jirin qaraabana ayna jirin ii sheegun ma odhan kartid waa lagula yaabayaa labadaas sababood baad iyaad u keenaysaa buu ku yidhi haddaba istifsaar istifsaarka ragga qaar baa ku dara ictiraadaadka oo waxay yidhaahdeen lix iyo tobankii toddobiyo toban nooga dhig toddobiyo toban weeyaan ragga qaarna waxay yidhahdeen war maya isagu waa daandaansiya iska daa haraabada iyo ijmaalka marka lagu dhaha maxaad uga jeeda lafdigan haraaba ku jirta lafdigan macnihiisa iyo ijmaalka wa bayaanuhumaa labadan bayaamintoodu cala lmuctaridi muctaridka ayay saaran tahay filasaxi qowlka asaxa ah waa maxay talo wa bayaanuhumaa cala lmuctaridi filasaxi ninka muctaridkii markuu ku yidhaha lafdigan maxaad uga jeedaa eeg hadda lafdigan maxaad uga jeedaa buu ku ninkii muctaridka ahaa muctaridkiia lafdigan macnihiisa ii sheeg waayo dee haraabaa ku jirta haddaba siday haraabadu ugu jirto ma mustadilkaa laga rabaa mise muctaridkaa laga rabaa ilan muctaridkii baa ku lafdigan qaraabaa ku jirta ii sheeg buu ku yidhi siday qaraabadu ugu jirto muctaridkaa laga rabaa inuu caddeeyo lafdigani waa mujmale ii sheeg waxaad uga jeeda buu ku yidhi ijmaalka yaa laga rabaa inuu caddeeyo dee muctaridka ila muctaridkaa keenay ijmaalka iyo qaraabadaba wa bayaanuhumaa ijmaalka iyo qaraabada caddayntoodu cala almuctaridi muctaridka ayuu saaran yahay filasaxi qowlka asaxa ah walaa yukalafu lagu kalifi maayo bayaana tasaawil maxaamili maxaamisha oo halka lafdiga lagu xambaarayo ama macaanida sinaanshaheega inuu cadeeyo haddaba almaxaamil waa ereyga waxa lagu macnaynayo maxaamisha oo ereyga macnayaashiisa ah sinaanshahooga inuu cadeeyo lagu kalifi maayo ereygii wuxuu noqday erey mujmiloo laba eh, laba macno mushtarak buuba noqday laba macno badha mushtarak laba macno leh buu noqday haddaba miyaa lagu kalifay muctaridkii marka de cadee la yidhaha ijmaalka xaggu kaga jiru cadeeyo miyaa lagu kalifi tasaawi lmaxaamil iyo hayru tasaawi lmaxaamil lafdigan macnayaashiisu inay siman yihiin iyo inayna sinayn in loo siman yihi inaan loo sinayn miyaa la caddaynaya imika rajul inagu maynu usimanahay mise waan kala leenahay horta rajul maynu ka maynu kala leenahay mise waynu usimanahay waynu usimanahay niyo malaha ninka geesiga ah ayaa ka yar leh ka doqonka ah malaka geesigaa ka yara mudan rajulka ka nacaska rajul waa loo siman yahay uun sawtan magtaadiiba u siman uun nacaskiiyo doqonkii inaan la kala geyn soo ma kolka rajul waa loo siman yihuun laakiin nuur ka warrama nuur nuur waa iftiinka iftiinku muu u siman yahay se cadceedda iyo ka waran iyo haddaba iyo laydhka iyo xidigta iyo dab mayna kala nuur badnayn way kala kala nuurba waa looma siman taa haddaba muctaridka inuu caddeeyo lafdigu hadduu mushtarag noqdo sida macaanidiisu inay u siman yihiin iyo inay kala xoog badan yihin inuu caddeeyo waxba lagu kalifi maayo taa walaa yukalafu lagu kalifi maayo walaa yukalafu lagu kalifi maayo muctaridkii bayaana tasaawi lmaxaamili maxaamish lafdiga halka lagu xambaaraya meelaha lagu xambaaraya lafdiyada sinaanshahooga caddayntooda lagu kalifi maayo wayakfiihi waxa ku filanba buu ku leeyahay arrinkaa hadduu ka hadlayana waxa ku filanba inuu yidhaa alaslu adamu tafaawutihaa lafdigani waa mushtarag alaslu asalkuna wuxuu ahaa cadamu tafaawutihaa inayna kala tagsanaanin oo la wada yeesho sida rajulka raggu ay u wada leeyihiin oo kale fayubayinu wuu caddayn almustadilu ninka mustadilka ah ayaa cadayn cadamahumaa labadaa la-aantooda ayuu caddayni mustadilkii hadaba labadaas inayna jirin bu caddayn ijmaalna inuuna jirin qaraabana inayna jirin labadaa ayuu cadayni waa markuu de ka jawaabayo o amase yufasiru wuxuu fasiri allafdu lafdiga ayuu o allafda lafdiga ayuu fasiri bimuxtamalin miduu badho ayuu ku fasiri bimuxtamilin mid muxtamala uu baro oo qiila horay loo sheegay inuu yahay wa bikayrihi iyo kayrkii oo muxtamalba bikayri muxtamalin minhu miduuna baraynin ayuu ku sheegi karaa wuxuu ku yidhi wuxuu odhani qaraaba kuma jirta lafdigan ama lafdigani mabaha mid mujmala ama wuxuu ku fasiri lafdigii macno war lafdigan anu macnahaasaan uga jeedaa bu odhan ha ahaada mid suurtagal uu yahay oo horey loo yidhi ama macno aan horey loo odhanba hadduu doonaha ku macnaysto ha yidhahda or anaa sidan u aqaana waa anaa sidan u aqaanaba xataa waa waa saxbu buu leeyahay wabigayrihi waa anaa sidan u aqaana macno isagoo u gaaraba hadduu doonaha ku macnaysto macnahaasaan uga ilansi wixii aad uga jeeday unbaa lagaa rabeeyey ninka muctaridkii wuxuu rabaa inuu ereyadan uu adiga ku fahmo saad u wadato si uu kolkaa kuula doodi karo ow yufasiru wuu fasiri allafda buu bimuxtamalin miduu baro ayuu ku fasiri qiila la yidhi wa miduuna beraynin ayuu ku fasiri oo isagaba u gaara hadduu doono talow haddaba ma la aqbalaya mise la aqbali maayo waa la aqbalayba waad haysaa walmukhtaaru mukhtaarku waxa weeye laa yuqbalu la aqbali maayo dacwaahu ninka mustadilka ah sheegashadiisa الظهور ereygu inuu daahir yahay uu sheegto fii maqsidihi maqsidkiisan iyo waxaan uga qasansan yahay uu daahir ku yahay bilaa naqli naqli la-aanti isagoon soo naqlinin oo luqo aan ka soo naqlin ama curfi aan ka soo naqlinin ow qariinatin qariino la-aanteed isagoon odhanin qariinadaasaa shayga saa ka dhigaysa oo daahir ka dhigaysa haddaba hadduu ninkii mustadilliga ahaa uu iska sheegto inuu lafdigani daahir yahay mujmalba maahae miyaa la aqbalaya daahirkaa uu sheegtay ilan daahirku waxa weye lafdigu macno raajixa inuu leeyahe iyo macno daciifoo raajixa aad ku macnaynayside maxaynu nidhahnaa markaa miyaynu odhanaynaa daahirka lagu xambaaro maya bilaa naqlin bu naqli la-aanteed hadduuna loqo ka soo naqlin ama curfi ka soo naqlin maya ow qariinatin bilaa qariinatin qariino la-aanteedna maya labaduba waa maya buu ku yidhi wlmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah laa yuqbalu lama aqbalayo dacwaahu duhuurka sheegash dacwaahu mustadiliga sheegashadiisa ahuhuura duhuur uu sheegto fii maqsidihi ujeeddadiisa uu daahir ku yahay bilaa naqli naqli la-aantii buu daahir ku yahay buu yidhi ow qariinatin qariino la-aanteed buu daahir ku yahay buu yidhi laga dhegaysan maayo taa uma almancu mancigii waa ictiraadka oo la manciyo eh laa ya'tii ma yimaado uma laa ya'tii ma yimaado fi lxikaayati xikaayada bal fi daliili daliilka dhexdiisuu yimaadaa qabla tamaamihaa dhammaystirankeega qabla tamaamihi mise qabla tamaamihaa halkaa muxuu yihi qabla tamaamihi baa fiicnayde hoostuu qabla tamaamihi ka leeyahay sharxaa qabla tamaamihi qabla tamaamiha buu yidhi uma almancu mancigii laa ya'tii iman maayo fi lxikaayati wixii xikaayo ah xikaayadu manci male bal fi daliili daliilka dhexdiisa ayuu iman qabla tamaamihi tamaamkiisa hortii ow bacdahu ama tamaamkiisa dabadii muxuu ku yidhi saw maynaan ictiraadaadka manci inay yihiin munuuc inay yihiin maynaan soo qaadan haddaba mancigan daliilkaagi mustadilka daliilkiisa la manciyay mancigaasi ma yimaad fi lxikaaya xikaayada dhexdeeda ma yimaad xikaayadu waxa weeye haddaan idhaahdo imaamu shaafici wuxuu yidhi baan ku idhi weysadu waxay u baahan tahay niyo oo niyadu weysada dhexdeeda waa waajib lagama layguma arrinkaa layguma ictiraadi karo imaamu shaafici wuxuu yidhi waa xikaayo waxbaan soo xikaayooday ama abu xaniifa wuxuu yidhi tayamuumku niyuu u baahan yahay weysaduna niyo uma baahna layguma ictiraadi karo laakiin haddaan rajaxo oon idhaahdo kaasaan rajaxay sidaasaanan u rajaxay markaasaa la ictiraadayaa waxa aan ku rajaxay baa layga ictiraadayaa eeg waxa haddii aan idhaahdo imaamu shaafici wuxuu yidhi naqligunbaa mma hubtaa waa la odhan karaa inuu sidaa yidhi iyo halkuu ku yidhi laakiin hadal kale kama furna ila waani waa xikaaye xikaayadu ictiraad ma gasho sideedaba kolkaa hadaad aragta nin xikaayo ictiraadaya cilmigan jadelka la yidhaha ayuu ninkaasi ka ooman yahay sidaa ogow uma almancu mancigii laa yatii ma yimaado mancigu filxikaayati xikaayada dhexdeeda kuma yimaado bal fi daliili daliilka dhexdiisa ayuu ku iman qabla tamaamihi intuuna dhammaystirmin ayuu iman ow bacdahu ama intii uu dhammaystirmay kadib ayuu iman labadaa mid ahaanun baa lakala qaadanaya qabla tamaam buu imanayaabuu ku yidhiyo qabla tamaam waxaa looga jeedaa eg daliilku kolley wuxuu ka kooban yahay laba muqadimo muqadimo suqro la yidhaah iyo muqadimo kubro la yidhaah labadaa muqadimo ayuu daliilku ka koobnaadaa haddaba muqadimada suqrada la yidhaahbaa horayse suqrada dhexdeediibaa ictiraadka la keeni adoon kubradaba gaadhin oo waa qabla tamaam daliilkii oon dhammaystirmin baa la ictiraaday ama waa bacda tamaam oo markii labadii muqadimaba ay dhammaystirmeen ayaa lagu ictiraadaya intaasba waa la ogol yahay uma almancu mancigii laa ya'tii iman maayo fi lxikaayati xikaayada dhexdeeda imaamu shaafici wuxuu yidhi abu xaniifa wuxuu yidhi laguma ictiraadi karo bal fi daliili daliilka ayuu ku iman qabla tamaamihi dhammaystirankiisa ka hor dhammaystirka daliilka ka hor waxaan idhi alwuduuءu watayamumu qurba waa suqradii wa kullu qurbatin taxtaaju ilaa niya waa kubradii haddaba alwuduuءu watayamumu qurbadaasa lagaa ictiraadi karaa waayo ma dhammaystirmina suqradii un baan ku hadlay ama wa kullu qurbatin taxtaaju ilaa niya intaan ku hadleen labadii daliilba wada sheegtay eeg waxaan idhi tusaale ahaan hadda iminka sida loo horta adiladan usuulku ka hadlaya hamoodin adilo shareecada unu gaara waa shay caqli si guud baa loo hadlaya eeg naskii sharcigaa soo gelaya kii caqliga ahaabaa soo gelaya dee ictiraadka lagu sheegayaa xataa waxaa soo hoosgeli kara kii caqliga ahaa caqliyan baad ii ictiraadi karaysaa maxaa ka mid ah waxaan doonayaa inaan caddeeyo ninka cali la yidhaha inuu tuug yahay ama ninka cali la yidhaha inuu inuu guur maagan yahay baan doonayaa inaan inaan caddeeyo cali inuu guur maagan yahay ayaan doonayaa inaan caddeeyo waxa la soo qaadanay shay juziyi ah waxaa la odhanayaa caliyun yaltafitu ila albanaat cali habluhun buu eegaa de waa laga doodi karaa dood baa ka furan caliyun yaltafitu ila albanaat cali habluhu eega war dood baa ka furan mayna doodi ka furnayn way ka furan tahay haddii adoon hablaba eegin ama adigoo gaadhi eegaya ilayn inan baa ka sokaysa waa yaab adigu gaadhigaad eegeysaa laakiin qofku muxuu moodayaa inanta inaad eegeysid ayuu moodayaa caliyun yaltafitu ila lbanaat habluhu daymo daymoodaa ah. halkaa maaa maxaa ka muuda waa qadiyo suqro ah waa laga doodi karaa haddana waxaan ku odhanayaa wa kullu man yaltafit ila albanaat he yuriidu zawaaj nin kaste oo hablaha aada u eegaa or buu doonaya dee maxaa ka natiijadii waa maxay haddaba natiijada sheeg caliyun yuriidu zawaaj natiijadii baad haysa caliyan yuriidu zawaaj allah war cali guur buu doonaya sawka daliilkii la sugay oo maxay daliilku dee waxaa la inuu hablaha eego kolba nin kastoo hablaha eegaana dee wax buu guursay isleeyahay ardiwaa dali haddaba eeg caliyun yaltafitu ila albanaat qura suqradaa ku hadlo qura ayaa la ictiraadi karaa war maya e arag inanta guriga joogtaaba muraayadda markay masaxayso muraayadda hor he markay muraayadda masaxaysa ma iska dhex inantan guriga nadiifinaysa markay muraayada masaxaysa ma iska dhex aragtaa hadda way hortaagan tahay muraayada waa eeg saxar bay ka eh, nadiifinaysaayo eeg tuwaal bay haysataa kolba meel bay ka xogaysaa miyay is arkaysaa inantaasi may is arkaysaa mise muraayadun bay arkaysaa muraayadun bay arkaysaa war inantan aan sii eegayey maba arkaynine inantaa muraayada xoqaysa kalun baan ahaayo iyadaba uma jeedin muraayadaan waxaa kale aan u jeeday iyadu way ka sokaysay uun haddana isla inantan muraayada hortaagani hadii ay iyadu is-eegayso ay isleedahay ay ishagaajinayso markay muraayadda ishortaagto wasakda muraayaddu may u muuqataa mise iyadunbaa is aragtaa iyadunbaa is aragta wasakda muraayaddu uma muuqato waxa wey kolka qalbigaagan baa wax eega waxaa laga yaabaa wax adsaa indhaha aad ku haysid oo saa inaadan isaga arkaynin way dhici kartaa oo wax kale inaad eegaysid baa laga yaabaa markaasuu ku odhanaya caliyun yaltafit ila albanaat cali habluhu eega ani qadiyadaasi musallam iguma aha waayo haddaan xagga hablaha usii jeeday de inantaa muraaada masaxays oo kalun baan ahaa iyaduba isma arkaynine wasakdun bay arkaysay halkaasuu ka dooday dood baa halkaa ka furan markaa wuxuu ku yidhi uma almancu mancigu laa yati ma yimaad fi lxikaayati xikaayada bal fi daliili daliilka dhexdiisuu yimaadaa qabla tamaamihi intuuna dhammaystirmin dhammaystirka ka hor ow bacdahu ama intuu dhammaystirmay kadib walawalu ka hore buu kuleeyahay walawalu ka hore waxa weye qabla tamaam markuu imanaye imaa mujaradun inuu yahay mid mujarada oo laga oo la tajriidiyey ow maca sanadi inuu yahay mid sanad maca sanada labadaa ayuu uqaybsamayaa buu ku yidhi wuxuu ku leeyahay walawalka hore waa manciga qabla tamaam yimide imaa mancun inuu yahay manci mujaradun qura waa manci qura oo waxaad tihi waxaasi sidaa ma aha ow amase maca sanadi sanadka miciisii ayuu ku yimid labadaa ayuu mid ama manci maca sanad ah ayuu noqonaya labadaa iigu kala qaad buu ku yidhi sheekhu markaa xagga dambaynu ku arkaynaa tusaalihiisa maxaaba ka mid a ah, ka laa nusalimu kadaa kan ma badbaadinayno oo kaleba wey laa nusalimu kadaa arrinkan ma badbaadinayno laa nusalimu kadaa waa manci mujaradah walima laa yakuunu kadaa muxuu u noqon waayey sidaa sidaa muxuu u noqon waayey ow inamaa yalzamu kadaa sidaa waxa uu ka laazimi lahaa ayuu noqon lahaa low kaana kadaa hadduu sidaa ahaan lahaa manciga noocaasoo kale baa la manci mujarada ama macasanada wa huwa isagu haddaba waa manciga labadiisa qaybood ee hore markuu mujaradka iyo markuu macasanadka yahay almunaaqada baa loo yaqaanaa horta munaaqado naqdi tafsiiliyana waa loo yaqaanaa ilan daliilkii oo qadiyadiisii koobaad jooga ayaad naqdiday naqdiday eh. fain ixtaja hadduu xujaysto فإن احتج هدو حجيستو يا حجيسانيا فاعل كوايا فإن احتج فإن احتج فاعل كوايا بل هذا ايغا شرحة مانع مانع يغها ايغا دا وحينو نري معترض كصدح مقعب وليه مركا دود اللي شوقو مر معترض بالي لهذا مرنا مانع بالي لهذا مرنا سائل بالي لهذا محالي مر وا معترض مرنا وا مانع marna waa saa'il hadda maanta maanic buu halkaa inoogu sheegay sharcu waa maanic inuu yahay buu ku cadaynaya waa muctaridkii haddaba fain ixtaja hadduu deliishado muctaridku lintifaa'i lmuqadimati muqadimada anfoonkeega hadduu deliishado muqadimadii uu diiday ina inayna jirin buu deliishaday faqasbun waa qasab or ninkaasi waxbuu dhacaya war ninkaasi muqadimadaba anfoonkeega haddii uu deliishado xoog xoog buu wax ku rabaa faqasbun waa qasab qasab baa lagu magacaabaa kolkaa e, e, ixtijaajkiisa xujadiisa qasab lagu magacaabaa laa yasmacuhu mana maqlaan almuxaqiquun dadka muxaqiqiinta ah oo nudaarti ihi ma maqlaan in laga jawaababa xataa ma mudna lagama jawaabo markaan ku caliyu yaltafitu ila hadduu caliyu yaltafitu ilalbanaadka kaa laftiisa inayna jirinba hadduu ka hadlo haduu laakiin macneeyuu yidhaahdo dee wax ka dambeeyaan eegayey iyo saasaan ujeeday iyo gaadhi iga dambeeyaan fiirinayey iyo inantanaan qof aan garanayo aan moodayey iyo hadduu wax kale ku macneeyo waa okay laakiin tan kale ayaa lagu leeyahay yuuna ku qasbin dee fain ixtaja hadduu xujaysto lintifaa'i lmuqadimati muqadimada anfoonkeega ayuu xujaystay faqasbun qasab baa la yidhaahdaa laa yasmacuhu mana maqlaan qasabka almuxaqiquun qolada ahlu taxqiiqu ma qiimeeyaan oo lama qiimeeyo wahaani ka labaad waa bacda tamaami daliil haddii la manciyo bacda tamaami daliil daliilku intii uu dhammaystirmay ayaa kadib la manciyey wahaani ka labaad imaa bimanci daliili daliilka mancintiisa in lagu manciyo daliilkii ayaa la manciyey oo see loo manciyey talow daliilka waa litakhalufi xukmihi xukunkiisiibaa ka hadhay natiijadii baa la waayey markaan idhi eg qaabuna natiijo u dhalin baa loo sameeyey horta eeg bal si fiican daliilka haddaan doono aan idin yar tusaba si una natiijo u dhalin baan kuu samaynay horta qaacidaa la sameeya qaacido kuliya ayaa la sameeya asal ahaan qaacido kuliya unbaa la helaa daliil markaad doonaysid inaad hesho qaacido kuliya qaacidada kuliyadii faacilku inuu marfuuc yahay hadda soo qaado ila in daliil kelmadan laga hadlayo iyo doodani faacil bay geli naxway geli oo sarfi bay geli oo xadiis bay geli oo tafsiir bay geli oo meel alla meel oo fiqhi bay geli meel shaadonta oo caqli bay geli oo sheeko caadiya bay geli oo doorashadaas ay geli qaacide caadiya markaad wadato meel alla meesha doonto adigu gasho waxaad u fiirsataa haddaba qaacide kuliya aynu gelino naxwihii inoo soo qaada alfaacilu marfuucun bal soo qaad haddaba qaacida kuliya ma yahay horta alfaacilu marfuucun isagu mubtadiy khabar maaha alfaacilu marfuucun waa dee mubtad mubtadiy khabar wey ereygan alfaacilu ihi waa inuu kuliyi yahay waa inuu juziyaad badan leeyahay ereygan alfaacilu ihi qaacidada kuliyada ah waa inuu juziyi yeeshaa baa shardiya faacilka maxaa kamid a maxamed oo jaa maxamedun ku jira cali oo jalasa caliyun ku jira muna alfaaciludan muna soo gelaynin haddaba alfaacilu marfuucun markaan idhaa alfaacil waa qaacido kuliye ah daliil baan samay cali oo eg cali oo jaaa caliyuna jaaa caliyun caligaasi ma mansuub baan ka dhigaa mise marfuuc marfuuc jaaa caliyun caligaa ma marfuuc baan ka dhigaa mise mansuub marfuuc sow kama dhigayo daliil baan u samaynaya eg qaacidadii ataqaanay ee alfaacilu marfuucun ah ee juzi ee qaacidada mubtadaheega uu kamid ka ahaa daa'iman qaacidada mubtadaheega waa inuu kamid yahay eg jaaa caliyun markaa caligaasi qaacide kuliye ah oo laysla ogol yahay mubtadaheega waa inuu kamid yahay juzii kamid yahay alfaacilu marfuucun waa qaaciide kuliye ah yaa mubtade o alfaacilu marfuucun alfaacilu calimiyuuna qaacidada mubtadaha una juziyigiisii ahayn haddaba caligana daliil loo samaynaya maxaan samaynaya suqro iyo kubraa la sameeya suqro iyo kubro natiijana waa la sameeya suqrada waxaa lagu sameeya eegan kuu sheege caligii ma garanaysaa jaaa ku jiray caligii faacilka ahaa ee halkaa dee ficilka faacilkiisa ahaa caligii ayaa mubtade laga dhigani caligii maxaa laga dhiganaya mubtadi qaacidadii kuliyada ahayd ma garanaysaa qaacidadii kuliyada ahayd maxay ahayd qaacidada kuliyadiihina alfaacilu marfuucun mubtadaheegiibaa khabar looga dhigi mubtadaheegii khabar uga dhig maxaa ku hadlay markaa caliyun faacilun caliyun faacilun saw eeg jaaa caliyun ayaan caliga ku jiray mubtade ka dhigtay qaacidada kuliya alfaacilu marfuucuna mubtadaheegana khabar baan ka dhigay caliyun faacilun bay noqotay qaacidadii kuliyada ahayd ee marfuuc ahayd ayaa inta kulli laga horreysiiye ereyga kulli ah sideedii loogu hadli caliyun faacilun cali waa faacil haye wa kullu faacilin marfuuc natiijadiiba haddaba loo baahday laba hadal baa meesha wada yaalla caliyun iyo wa kullu faacilin marfuuc laba hadal meesha wada yaalla laba hadal laba laba jumle ma wada jumlada hore mubtadaheega ayaa natiijada marka la samaynayana ila in sax natiijeeyaa la rabaaye jumlada hore mubtadaheegaa mubtade laga dhigaa jumlada dambe khabarkeegana khabar baa looga dhigaa natiijadiina waaba intaa waa ashkaasha qaar ka mida dee eg waxaynu lahayn caliyun faacilun wa kullu faacilin marfuucun natiijo markaan rabo caliyun faacilun yaa mubtadeah cali caligaasaa natiijada haddana mubtade noqonaya caliyun faacilun wa kullu faacilin marfuucun jumlada dambe yaa khabaru ah dee marfuucna khabar uga dhig natiijadii waa maxay caliyun marfuuc waka haddii dood la gelinayo intaas haddaba laga doodaa caliyu faacil cali waa faacil doodi may ku jirtaa jaaa caliyun caliga halkaa ku jira inuu faacil yahay waa laga doodi karaa waana dee laysasaxid wa kullu faacilin marfuuc faacil oo dhanina waa marfuuc doodi may ku jirtaa kaana may waa musalla maxaa ka dhalanaya haddaba la hubaa ood ku dhaaran kartaa hada maxaad ka dha maxaad ku dhaaran kartaa caliyun faacil caliyun marfuucun caliyun faacil ma caliyun marfuucun waa natiijadii caliyun marfuucun oo muqadimaadka ashkaashooda aan wax ka khaldo natiijada kaa khaldami karta waaanika aanigii ima bimanci daliili daliilka mancinteeda in lagu bushiyo baa lagu leeyahay bimanci daliil waa litakhalufi xukmihi xukunkiibaa ka hadhay waa marka shakligu si khaldan uu dhismee fanaqdu tafsiiliyu naqdiga tafsiiliga abaa markaa loo yaqaanaa aw ilijmaaliyu ama naqdi ijmaaliya baa loo yaqaanaa o bitasliimihi ama badbaadin daliilka la badbaadiyey ayaa lagu naqdiyey oo maca alistidlaali maca manci lmadluuli waalistidlaali madluulkii iyo istidlaalkiiba maciise isago ow bitasliimihi isaga badbaadintiisii maca alistidlaali istidlaalka bimaa kii la daliishanayo maciise isagoo alla badbaadiyo yunaafii anfiyayey hubuuta almadluuli madluulku inuu sugnaado fa mucaaradatun baa kaana loodhani mucaarado muxuu ina leeyahay bacda daliil haddii la naqdinayo bacda daliil ilain qabla daliil haddii la naqdinayo waynu ka soo hadalnay qabla daliil haddaynu ka haddii la naqdinayo waynu ka soo hadalnay oo mancigii baynu nidhi wuxuu yimaadaa ama qabla tamaam daliil ama bacda tamaami daliil haddaba bacda tamaami daliil kii imanayey buu ina yidhi wathani imaa bimanci daliili inuu ku sugnaado waa bacda tamaami daliil daliilka la manci maxaa loo oo fa naqdu tafsiili baa lagu magacaaba awil ijmaali baa lagu magacaaba o bitasliimihi inuu ku sugnaado daliilkii waa la tasliiminayo waa la badbaadini inuu jiro ayaa laga soo qaadi maca alistidlaali kioo la daliishanayo bimaa yunaafii wax anfiyaya hubuuta almadluuli wuxuu kutusi doono sugnaanshihiisa wax anfiyayana waa la daliishan falmucaaradatu mucaarado ayaa la odhanaya markaana fa yaquul wuxuu odhan haddaba maa dakarta waxaad sheegtay eegada maa dakarta waxaad sheegtay wain dalla waxa tusiyo daliilbaha u noqde e fi agtayda waxa ah maa yanfiihi wax anfiyaya waka fi cindii maa yanfiihi saasuu odhanaya waa tusaalihii isla kelmadan u dambeysayba maa dakarta waxaad sheegtay ee daliil ihi wain dalla daliilba ha ahaado oo waxa ku tusiye e fi waxa agtayda amaa yanfiihi wax anfiyaya haddaba muctaridkii muxuu isku bedelayaa muctaridkii muxuu isku bedelaya xabadan mustadil mustadilkiina muxuu isku bedelayaa muctarid wayanqalibu wuu qalboomi talow yaa faacilu ah wayanqalibu waa muctaridkii muxuu ka dhigay talow wayanqalibu wuu qalboomi waa almuctaridu ama almaanicu ama asaa'ilu saddexdaa kii la doona faacil laga dhigaya ilaa waa taqaanaye wayanqalibu wuu qalboomi muctaridkii mustadilan buu u qalboomi mustadil buu noqday mustadilkiina haddaba muxuu u qalboomayaa mustadilkiina muctarid buu u qalboomi وعلى المستدل نينك مستدل كا دليل كسميسنيه waxa saaran الدفع inuu isdifaaco bidaliilin daliil kale inuu isku difaaco daliil buu isku difaacisna daliil ha isku difaaco fa in manaca haduu manciyo daliilkii dambuu keenayna muctaridkii baa manciyey fakamaa mara waa kii ina maray ee dee kolba aynu odhan jirnay fakamaa mara kii ina maray oo in bacda tamaam اkalaam la manciyo iyo bacda tamaam اxujo in la manciyo iyo bacda tamaam daliil iyo qabla tamaam daliil unbaa loo kala qaadi kii ina maraya sidaa usoo kala qaadnay un ka dhig وعلى المستدل مستدلك waxa saaran adafcu inuu isku dafciyo bidaliil daliil kale fa in manaca haduu muctaridku daliilka kale manciyo de waxa loo kala saari qabla tamaam iyo bacda tamaam fakama mara waa kii hore oo kalu waxaad ka warantiin wahaakadaa saas ayuu ahaan ilaa ifhaamihi ilaa inta la aamusiinayo ifhaamka eeg waxa la yiraahdaa mustadilka ninka mustadilka ah marka laga xujo helo ifhaam baa lagu sameeyay baa la yiraahdaa ninka muctaridka ah marka la aamusiyana ilzaam baa lagu sameeyay baa la yiraahdaa ilzaam labadan qodobna waa la kala leeyahay baabka dooda ifhaam iyo ilzaam waa la kala leeyahay ifhaamka yaa iska leh mustadilka ilzaamkan ayaa la ilzaamiyaa وهكذا ساس أم بوهاني إلى إفحامه إلى أنت مستدلك لقى آمسينيو o amase ilzaamil maanici ama maanica oo muctaridka inta lagaga laaziminayo inuu soo raaco musdadilka ama mid baa la aamusiini ama mid baa isoo raac lagu qasbi sidaasun bay xujadu u soconaysaa buu ku yidhi barta ayuu inagaga dhammaaday khaatimatun ilaahay khayr ha inoogu khatimo kitaabka wixii adkaa iyo intii adkaydba halkaasay kugu daysayeen iska raaxaysta intii intan ka dambaysa waa basiid weeye xaqiiqatan alasaxu khaatimatun alasaxu qowlka sixada badan ana alqiyaasa horta qiyaasku sidiisaba min adiini diintu ka mid yahay qiyaasku muxuu ka mid yahay buu ku yidhi diinta waa qowlka asaxa qowl baa le diinta ka mid maaha waxaanu ka qaadanay qiyaasku inuu diinta ka mid yahay factabiruu ya ulilabsaar factabiruu waa maxay cibro qaata waa shaygan shaygan kale uga qiyaasta wey shaygan shayga kale uga qiyaasta factabiruu ya ulilabsaar wa anahu haddana qiyaasku min usuulilfiqhi waa qowlka asaxa wal asaxu asaxu waxa weeye annahu qiyaasku min usuulilfiqhi usuululfiqiguu ka mid yahay muqaabil baale qiyaaska usuululfiqhi ka mid ma aha oo tacriifka usuulufiqigaba xadkiisaba lagama helayo naga daaya qiyaaska usuulufiqiga kuma jire muqaabil baa sidaale wa xukmulmaqiisi maqiiska xukunkiisu maqiiskiina warar hadal ku badana maqiiska maad garanaysin wuxuu yahay isna maqiis iyo maqiisu calayhi baa kala jiray maxay ahaan jireen ya waa asal iyo farac maqiiskii waa farci wa xukmul maqiisi maqiiska xukunkiisana xukunkii maqiiska waa faraca xukunkiisii yuqaalu waxaa la odhan inahu diinullahi waa ilaahay diintiisii waalidka inaan hadda la garaacin waa ilaahay diintiisaa sidaa qabtaad odhan cadamu darbilwaalid waa ilaahay diintiisuu ka mid yahay hadda ilaahay baa yidhi odhan mayse ilaahay falaa taqul lahumaa ufin buu ku yidhi ufa odhanine ha garaacin kuma odhan laakiin waa ilaahay diintiisii baad odhanaysaa muqaabil baa ka soo horjeedo le wardiinta waxaa la odhan jiray shayga mustamirka ee joogtada ah ee la caadaysto ayaa diin la odhan jiray e kadaa buu leeyahay mustamir ma aha ee kadaa buu ku oo diin yaan lagu magacaabin wa xukmulmaqiisi maqiiska xukunkiisa yuqaalu waxaa la odhanaya asaxa inahu diinullahi ilaahay diintiisii weeye laa qaalahu llaahu ilaahay baa yidhi la odhan maayo oo ilaahay wuxuu ihi nebiidku waa xaaraan odhan maysid walaa nabiyuhu nebi maxamed baa yidhina odhan maysid calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisa yidhi odhan maysid uma alqiyaasu qiyaaskii haddaba qiyaaska berashadiisu ka warrama waan soo daalaye maxaa laynaga daalinayey maxaa ma ajri baa aynu leenahay cashirkan adag ee qiyaaska berashadiisa maxaan ka faa'iideynaa uma alqiyaasu qiyaasku fardu kifaayati waa fardulkifaaya qiyaaska berashadiisu waa fardulkifaaya oo mujtahidiinta iyo ummadda qaar ka mid ihi inay bartaan baa ويتعين وبعينوبي او فرض العين بو نقن على مجتهد من مجتهد فرض العين بو كن نقن او احتاج وباهد اليه قياسك نين هدا درجته مجتهد oo haddana muxtaaj oo xukunkan u baahan inuu la soo baxo dee fardul cayn buuba ku noqonayaaba qiyaasku muxuu tala u qaybsamaa haddaba laba dhinac buu ka qaybsamaa xagga quwada iyo ducfiga jeli iyo khafi buu noqon jiray jeli iyo qiyaas daciifa khafi baa la odhanaya ictibaartaa dhinacaasa u qaybsamaa xagga cilada marka la eegana qiyaasu qiyaasul cilo iyo qiyaasu dalaalo iyo iyo alqiyaas fii macna alasli saddexdaa ayuu ayuu u qaybsami jiray bal haddaba eeg wa huwa qiyaaskii jeliyun waa mid jeli ah waa mid waadix ah oo iska cadoo qawiya baa lagu leeyahay maxaa kamid a ah qiyaaska jeliga ah haddaba eeg waxaa la yidhi xadiid bay ku sugnayd oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam arbacun afar neef laa tajuusu ma banaana fil adaaxi udxiyada in lagu qabto afar neef baan udxiyada kuu gelaynin alcawraau neefka cawarta ama ishala albayinu u iska cad yahay cawaruha cawarteedu ridu hadday i ladahay ama cawar ay leedahay ama wanku ha ku udxiyaysanin iska ilaali war niyo cilmi ilaahaye udxiyada hilib baa loo baahnaaye cawartu xaggay uga timid isha maa la cunaa isha miyaa la cunaa talow xikmadda diintu ay u diiday neefka isha la waa maya waad ogaatay hadda qiyaaskii sawdiga fahmay neefku hadduu ila yahay si fiican uma uma daaqo kol hadduuna si fiican u daaqayno ishii uu daaqa ku arkayay uuna wada haysanin inta badan waa daciif waa weyd war weydnima meesha ka dhalata waa la ogaya inay weydnimo ka dhalato weydnimo ayaa ka dhalanaysa ishan weydnima ka dhalanaysa waad ogtahay iska ilaali haddaba alcawra albayinu cawaruha iyo walmariidatu neef buka albayinu maraduha oo xanuunkeegu iska cad yahay iyo walcarjaau mid dhutiyaysa albayinu dalcuhaa buu ku leeyahay iyo mid dhutiyaysa oo dhutigeegu iska cad yahay iyo walkasiira mid kasiira ah oo jabtay alatii laa tunqi oo hilibkeeguna uuna nadiif ahayn wuxuu ku yidhi mid cawar leh ama ayaa la ma gasho mid labada indhood bala ka waran xadiidku ma cadayn laakiin maynaan uga qiyaasanaynin qiyaaskaasi ma jali ma qawi mise waa daciif khayf khafi jali baa la odhanaya wa huwa jali wa jali ma qutica waana kala qadcinaya fiihi dhexdiisa binafyi lfaariqi faariq jirin faariq kala dhexeeya labadaa oo lagu kala farqiyaaba ma jiraad odhanaysaa ow amase qaruba inuu u dhow yahay minhu isaga inay aada iskugu dhow yihiin ama waa isku dhow yihiin ama faariqba ma jiro waa qawigii ama jeligii وخفي iyo mid khafi ah bikhilaafihi kaa khilaafkii ayuu ku sugnaaday isaguna bikhilaafi ljeliyi jeliguu khilaafsan yahay waa inayna faariq baa jira la odhanayo faariq qawi ah ayaa jira ixtimaal qawi ah ama la odhanayo iskuma dhowaba waqiila waxaa la yidhi fiihimaa dhexdooda kayru daalika sidaa aan ku tilmaannay si aan ahaynna waa loogu qowlay si baynu ku tacriifinay hadda ma xaggaasi waa quwada iyo ducfiga marka la eego labadaasu qiyaaska u qaybsama xagga cilada marka la eego ka warrama saddex buu u qaybsamay qiyaasulcila qiyaasudalaalo iyo alqiyaas fii macna lasli wa qiyaasulcilati qiyaasulcilo ayuu noqon maa surixa waa ka la cadeeyo fiihi dhexdiisa bihaa cilada ciladiibaa la sheegayba waxaad tidhi uun yaxrumu nebiidu nebiidku waa xaaraan kalkhamri sida khamradu ay xaaraan u tahay liliskaari iskaarka labadooda ku dhex sugan ciladiibaa la sheegay liliskaara kolkaa waxaa la odhanaya qiyaasulcilo wa qiyaasu dalaalati iyo qiyaasu dalaalo maaka weeyi jumica la jamciye la mideeyo fiihi dhexdiisa bilaazimihaa eeg cilada iskaarka ah wax laazim u ah saddex buu isaga kelidii usii qaybsamaya cilada iskaarka ah wax laazima ayaa meesha lagu sheegaya ama faaharihaa cilada iskaarka aarkeegii raadkeegii oo xukunka ayaa lagu sheegaya aarkeegii baa lagu sheegaya fa xukmihaa haddana xukunkeegii baa lagu sheegay saddexdaa saddexdaasi waa qiyaasu dalaalaha in in la sheego laazimka iyo in la sheego asarka iyo in la sheego xukunka maxaynu nidhahnaa bal hadda tusaale ahaan annabiidu nabiidku xaraamun waa xaaraan kalkhamri waa khamrada oo kale bijaamici raa'ixa urta ayaa jamcisay raa'ixadani waa laazimkii iskaarka weeyi waa haysa waxaa laga yaabaa mararka qaar asar inaynu keenno asar waxyaaba asar oo raad u ah alqatlu dil bimuaqanin wax culus wax lagu dilaa yuujibuqawada qisaas buu waajibin kalqatli waa dilid bimuxadadin wax afaysan lagu dilo waa bijaamicilimi maxaa ka aarkoogu waa maxay maxaa ka dhasha labadaba imi dembi baa ka dhasha bijaamicilimi baad odhan waa aarkii markaa haddana fa xukmihaa xukunkii inaad ku midayso ayaa dhici kara xukunkii yuqdacu ljamaacatu bilwaaxidi nin eg afar nin afar ayaa nin yar baadha isidoo mobeelka ka baadha fesh bay gacanta kaga dhufteen qasab oo way ka way gacantiiba way ka gooyeenba afartoodiiba waa la qabtay afartooda marka la qabto afartooduba falka way ku wada jireen oo gacanta way gooyeen nin quray gacanta ka gooyeeni ma afarta mid kamid ah gacanta laga gooyni mise afartaba waa laga gooyin afartaba laga gooyo waxaan daliilkii baan samaynaynaa haddaba qiyaaskii yuqdacu waa la jari aljamaacatu jamaacada gacmaha laga jari bilwaaxidi bisababilwaaxidi mid quroo gacanta ay ka gooyeen baa dhammaantood looga guri talo maxaa looga qiyaastay kamaa yuqtaluuna sida loogu dilayo bihi waaxidka waa bijaamici wujuubidiya dee magtaa wada waajibtay calayhim dushooda kuwa wada waajibtay hadday dilaanna magtiibaa ku waajibaysay hadday gacanta gooyaanna gacanta magteediibaa ku waajibaysay dee miyaad arkay xukunkii bijaamici wujuubidiya in la meesha ku sheegan wa qiyaasu dalaalati qiyaasu dalaalo weeyi wa huwa qiyaasu dalaaluhu maaka weeyaan jumica la jamciyey fiihi dhexdiisa bilaazimiha laazimkii cilada ayaa lagu jamciyey فأثرها أثر كي علده كدلنا يبقى لغو جمعيه فحكمها حكم كي علده أي هدنا لغو سي جمعيه ويكلا أود بدن ينو فأبا على اسكو عطفي يا أو أود بدن بلازمها ما كدن بأي وأثرها ما أرن وفأثرها أثر كو كدن بأي لازمك فحكمها حكم كو كدن بأي هدنا أثرك والقياس قياس كي هدنا ويهي في معنى الأصل أصل كمعنيه لقياسنيه وهو يسوى الجمع وإن لجمعيه علده إيا أصلك binafyin aari aari anfintii lagu jamciyo inuuna faariq jirin un baa la qabaa kaasaa la yskaga qiyaasani maxaa kamid a talow xadiidkii muslim ee jaabir ku qornaa nebigu wuxuu nehiyey naha nebiyu sala allahu calayhi wasalam can an yubaala fi lmaai raakidi rasuulku wuxuu nehiyey biyo fadhiya in lagu kaajo xadiidkaa maxaa toos ugu cad biyo fadhiya in lagu kaajo haddaba waxaad ka warantaa haddaad caagad ku soo kaadido ood ku dhex shubto biyo fadhiya hadda eeg xadiidka saraaxadiisu waxa weeye biyo fadhiya in lagu kaajo haddaad caagad ku soo qaaddood ku dhex shubtana waa looga qiyaastay maxaa qiyaaskaa la odhanayaa waa aljamcu binafyi alfaariq faariq baan jirin u dhaxeeya inaad ku dhex kaadido iyo iyo inaad biyaha u soo qaadato haba yaraatee faariq u dhexeeyaa ma jiro waxaa la odhanayaa alqiyaas fii macna alasli halkaa ayuu inoogu dhammaadu inoogu joogaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam